بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii bshajaaca kitaabu asabqi waaramyi waxaan gelaynaa kitaab looga hadli doono asabq sabq waa musaabaqada waa tartanka farda la tartansiiyo orod lagu tartamo iyo waxyaabo markaa lamid ah taas kitaabkii looga hadlayay ayaanu markaa gelaynaa kitaabu asabq iyo waaramyi watasixu way ansixaysaa oo waxaa ansaxaya almusaabaqatu tartansiin in musaabaqo lagu sameeyo oo la tartansiiyo cala dawaabi dawaabta fardaha waxyaabaha lamidka ah in la tartansiiyo oo tartan la geliyo waa saxiixo waa shay markaa ansaxaya walmunaadalatu iyo toog dhigasho bisihaami sihaamta iyo gamuunta lagu toog dhigto idaa kaanat hadday tahay asaafu masaafada lagu ganahayee lagu tuurayo toogta macluumatan mid macluumo la yaqaano iska tuur keliya ma aha waa in meel la sohdimeeyaa oo la calaamadeeyaa oo la dhahaa meeshaas ayaa wax lagu tuurayaa oo markaa lagu ganayaa wa sifatu lmunaadalati qaabka wax loo tuurayana macluumatan ay tahay mid macluumo ah oo markaa la yaqaano sifada wax loo ganayana waa inay ahaata sifo la yaqaano masaafada lagu ganayana waa inay tahay mid macluumo ah oo markaa la ogyahay taa hadday tahay way ansaxaysaa watasixu waxaa ansaxaya almusaabaqatu musaabaqayn iyo tartansiin cala adawaabi dawaabta la tartansiiyo waalmunaadalatu iyo in la toog dhigto toogasho bisihaami lagu toogta meel idaa kaanat ilmasaafatu hadday masaafadu tahay macluuma mid macluumo ah mid macluumo ah oo la yaqaana haddii ay tahay wa sifatu lmunaadalati qaabka wax loo tuurayo macluuma uu yahay mid macluumo ah wa yukhrij waxaa bixinaya alciwadu ciwadka bedelka waxa lagu tartamayo xoolaha la qaadanayo waxaa bixinaya al axad almutasaabiqayni labada tartama mid ka mid ah mid ka mid ah ayaa bixinaya haddii la tartamayo matalan oo ninkana lacag uu dhigto lacag uu dhigto khamaar bay noqonaysaa lama ogola laakiin marka fardaha iyo awrkii baawuurada waxyaabaha la tartansiinayo labada qof ee tartamaysaa wa in mid ka mid ah uu bixiyo ciwadka macnaha wayukhriju wuu bixinayaa alciwadu ciwadka bedelka macnaha waxaa lagu tartamaya axad lmutasaabiqayni labada tartamaysa mid ka mid ah ayaa bixinaya xataa inahu idaa sabaqa xataa intii inahu asagu idaa sabaqa hadduu hormaro istaradahu wuu soo ceshanaya marka hal milyan buu dhigay asaga iyo nin kala fars ku tartamaya hadduu asagu guulaysto xataa inahu idaa sabaqa istaraddahu wuu soo ceshanayaa marka wixii asaga uu dhigay hantidii waa soo celinayaa wa in subiqa haddii laga dhaqo oo laga hormarana akhadahu waxaa qanaya saaxibuhu saaxiibkiisii saaxiibkiisii ayaa markaa qaadanaya wa in akhrajaahu macan hadday labadooda wada jira ay bixiyaan ciwadkii kana hal milyan buu dhigay kana hal milyan buu dhigay lam yajuz ma banaana ilaa an yudkhila inay soo geliyaan maahane baynahumaa baynkooda muxallilan mid muxallil ah mid xalaaleeya oo arintaa ay sameeyeen oo aan bannaanayn wax banaanka dhigi karaa matel waa laba nina way tartamayaan ama orod ha lagu tartamo ama se fardaha lagu tartamo kan lacag buu dhigtay wuxuu keenay kun dollar kana kun buu dhigay ma banaana saasaa laga wadaa wain akhrajaahu hadday bixiyaan labadooda ciwadkii macna ayagoo wada jiraa lam yajuz ma banaana say ku banaanaan kartaa marka ilaa an yudkhila waxay soo dhexgelinayaan baynahumaa dhexdooda muxallilan mid muxallil ahoo wax xalaaleeya macnaha mid saddexaad bay kusoo soo daraayaan oo aan xoolo waxba dhiganaynin fa in sabaqa hadduu hormara midka muxallilka ah ee la keenay ee lagu soo daray akhada wuu qaadanayaa asagaa qaadanaya labadii lacagba wa in subiqa haddii laga hor eh, eh, laga dhaqana lam yaqram ma qaraamoobin oo lacag uu bixiyey ma weynin manaha oo maxaa la diidayaa waxaa la diidaa qofkan hadduu wax dhigto kanna wax dhigto labadii lacag ninkan baa isla qaadanaya ninkan wuu qaraamoobaya qaan baa gashay maxaa la rabaa qof inuusan waxba noqonin qof hadduu wax dhigto markuu dhigo hadduu guulaysto asagaa qaatay kii kale qaraamo ma ma noqon korkiisa haddii laakiin labadoodu ay dhigaan mid baa qaraamoobaya taasaa markaa la diidayaa wa in akhrajaahu hadday bixiyaan labada tartamaysa macan ayagoo wada jira hadday wada dhiibaan lam yajuz ma bannaana ilaa an yudkhila inay soo geliyaan maahane beyma dhexdooda muxallilan mid wax xalaaleeya oo fa in sabaqa kaa ka ah hadduu tahormaro ee uu guulaystana akhada labadii maalba asaa qaadanaya wa in subiqa haddii laga hormarana lam yaqramuu ma qaraamoobino markii horeba wax markaa ma bixinin kitaabu alaymaani iyo wannuduuri waa dhaaryaalka iyo nadarada la galo waxaa meeshaa nooga hadla looga hadlayaa aymaan waa dhaarta qofka markuu dhaarto iyo sida xaalkiisu yahay iyo nuduurkana waa nadarka la galo ilaa aduu muraadkayga ii sahlo arrintaasaan dhiibayaa hooy hadduu ilaahay iyo saddex beri baan soomayaa iwka lamid ah laa yancaqidu ma guntismaayo alyamiinu dhaarta ilaa billaahi tacaalaa ilaaha sareeya in lagu dhaarto maahane dhaar waxaa ah waa inuu qofku ilaahay magaciisa ku dhaartaa watallaahi la akiidanna asnaamakum wallaahi abillaahi qul abillaahi wa aayaatihi macnaha billaahi tallaahi wallaahi asmaada ilahay in lagu dhaarto haddii qofka uu dhaaranayo waa inuu ilahay magaciisa ku dhaartaa laa yancaqidu ma guntismo alyamiinu dhaartu oo ma soconayso oo ma guntismayso maba jirtaba ilaa billaahi tacaalaa ilaha sarey magaciisa in ilaa ilahay in lagu dhaarto maahane ow amase biismin magac oo min asmaa'ihi magacyaalkiisa ka mid ah magac magacyaalkiisa ka mid ah in qofku ku dhaarta maahane aw amase sifatin sifo oo min sifaati daatihi sifooyinka daatadiisa ka mid ah inuu ku dhaarto maahane ilaa biاllaahi tacaala waa inuu ilaahay ku dhaarto isim ilahay magacyaalkiisa ka mid ah raxmaan buu ku dhaartay raxiim buu ku dhaartay waa magac magacyaalkiisa ka mid ah sifo oo sifooyinkiisa ka mid ah wa muqalib wa muqalib اlquluub allaha quluubta gedgediyaan ku dhaartay wixii noocaas oo kale ah ma ahane waxa kale markaa dhaar ma aha waman xalafa qofkii dhaarta bisadaqati maalihi maalkiisa inuu sadaqeeyo xoolahaygoo dhan baan sadaqaynayaa wallaahi buu yidhi fahwa qofkaasi mukhayarun waxaa loo khiyaargelinayaa bayna asadaqati iyo walkafaarati sadaqada iyo kafaara gudka sadaqada iyo kafaaro labadaa mid ka mid ah ayaa loo qiyaargelinayaa bayna sadaqati inuu sadaqadii bixiyo waalkafaarati iyo kafaaro gud wa shay-a shay ma aha fii laqwi lyamiini dhaarta beenta ah dhaarta laqwiga ah waxaa la yidhaahdaa dhaarta laqwiga ah waa dhaar oo iska afka kasoo baxda caaisho waxay tiri haa wallaahi maya wallaahi waa gudila wallaahi waa baxa wallaahi waa cunaa wallaahi afka waxyaabaha soo dafdafa ee dhaarta ah taa ilahay wuu noo dhaafay subxaana wa tacaala ka faaragud ma aha dhaar waxaa jirta qofku iska soo dareersada carabkiisa laakiin maxaa dhaar noqonaya wixii qalbiga uu gunudo laa yu'aakhidukum allahu bilagwi fii aymaanikum walakin yu'aakhidukum bima caqadtum alaymaan wax dhaar ahoo aayadda kale maxay tiri bimaa laa yu'aakhidukum allahu bilagwi fii aymaanikum walakin yuaakhidukum bima kasabat quluubukum waxa qalbigiinu ay kasabto yaa laydin qabsa ayaa dhaar markaa ah marka walaa shay-a shay ma aha oo kafaara gud lagama rabo fii laqwi lyamiini dhaarta laqwiga ah waman xalafa qofkii dhaarta allaa yafcala inuusan samaynaynin shay-an shay qofkii dhaarta inuusan shay samaynin oo fa amara uu amro hayrahu hayrkiisa bificlihi samaynta lam yaxnaf ma uusan dembaabin ma dhaar furin ma dhaar furin waxaa tiri ilaahay baan ku dhaartay guri hebel maba gelaayiba guri hebel ma gelaayi waxbaad uga baahatay qofaa tiri bax gal ee iisoo qaata iga soo bixi alaabtaas xagga qofkii wuu baxay qofkii baa galay wixii uu kaaga soo qaaday dhaarta ma jebisay waa maya waman xalafa qofkii dhaarta allaa yafcala inuusan samaynaynin shay-an shay oo fa facala sameeya hayrahu keyrkiisii qofaan asaga ahayn lam yaxnad waman xalafa dhe qofkii dhaarta allaa yafcala shay-an inuusan shay falaynin oo fa amara uu amro hayrahu qofaan asaga ahayn bificlii samayntiisa shayga lam yaxnad ma uusan dembi falinoo dhaartii ma jebinin waman xalafa qofkii ku dhaarta allaa yafcala shay-an inuusan shay samaynayn oo fa facala uu sameeyo kayrahu kayrkiisa marka hore asagaa amray laakiin kayrkiibaa sameeyey lam yaxnad asagana ma dembi waxaad ku dhaaratay hebel bil baad siin jirtay waxbaad usoo diri jirtay bil walba waad dhaaratay inaadan usoo dirayn qof kalaa sameeyey ama walaalka ama walaasha ama qof kale iyo wixii soo diray lam yaxnaf kafaargud lagaama rabo ma ballan furinoo ma dembaabin waman xalafa qofkii ku dhaarta calaa an laa yafcala amrayn laba arin inuusan samaynaynin oo fa facala uu sameeyey axadumaa midkoodna lam yaxnaf ma uusan dembi furin ma uusan hee dembi furin maxaa laga wadaa laba arin buu ku dhaartay inuusan samayneyn oo isla socdaa mid buu sameeyey marka mid ayuu sameeyey tusaale wuxuu yidhi matalan waa gabaro waxay tiri dahabkan oo oo jiji jijimaha ah iyo silsiladan ilaahay baan ku dhaartaye islama qaadanayo islama qaadanayo labadan maba isla qaadanaya waa katiinad ay qabto iyo saacad maysan qaadan saacaddii bay xiratay ama saacaddii bay furtay katiinadii bay xiratay dembi miya dhaartaas waa ma jirto isku mar ma qaadanayo macnaha waman xalafa calaa anlaa yafcala inuusan samaynaynin amrayn laba arin oo isla wada jirta fafacala markaasuu sameeyey axaduhumaa midkood buu sameeyey yaxnad asagana ma ballan furinoo ma dembaabin wa kafaaratu lyamiini wa kafaaratu lyamiini dhaarta kafaara gudkeeda huwa mukhayarun waa mid loo khiyaar geliyo fiiha gudaheeda bayna halaathati ashyaa'a saddex shay beynkooda bayna halaathati ashyaa saddex mid waa inuu qofku sameeyo waa kafaara gudka marka la samaynayo qur-aanku muxuu yidhi fakafaaratuhu icaamu casharati masaakiina min awsadi maa tudcimuuna ahliikum aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba saddexdaa mid ka mid qofka kafaara gudka dhaarta u noqonayo waad dhaaratay wixii aad ka dhaaratayna waad samaysay saddex mid baa lagaa rabaa koog cidqu raqabatin mu'minatin addoon mu'minad ah cidqigeedii xoreynteeda aw itcaamun ama quudin casharati masaakiina toban masaakiin ah quudinteeda kullu miskiinin miskiin kasta mud baa la siinayaa koombayari mud badar ah ayaa la siinayaa aw kiswatuhum ama marashayntooda thawban thawban toban masaakiin buu maramaro siinayaa thawban thawban fain lam yajid hadduusan helinna fa siyaamun soom baa laga rabaa qofka thalaathati ayaamin saddex maalmood uu soomo waa inuu saddex maalmood markaa soomaa waa qof allaala qofkii awoodi waaya inuu qoor xoreeyo ama toban masaakiin ah cunto ama dhar uu siiyo dacaamna waa la siin karaa dharna waa la siin karaa cidqu raqabatin waa waa qoor xoreynteeda qortaasoo mu'minatin mu'minad ah aw itcaamu ama quudin casharati masaakiina toban masaakiina la quudi kullu miskiinin miskiin kastana mudan mud in la siiyo muddan aw kiswatuhum ama kiswadooda waa marashayntooda maxaa la marashaynayaa thawban thawban maramaraa la fa in lam yajid hadduusan helin fa siyaamu waa soon halaathati ayaamin saddex maalmood uu markaa soomo inuu xiriiriyo ayaa wanaagsan hadduu kari waayuu kala googooyana ayaddu ma aysan tilmaamin in la xiriiriyo fasl inta waxaan oga baxnay dhaaryaalkii fi nuduuri waa nadaradii haddana nadarka la galo waannadaru nadarku yalzamu waa laazimayaa fi lmujaazaatin buu ku laazimayaa calaa mubaaxin shay mubaax ah banaanintiisa iyo wa aacatin aaco labadaba ka qowlihi waa sidii ninka markuu yidhaahdo oo kale inshafa allaahu hadduu mariidii kaygii xanuunsan hebel iga xanuunsan fa ilaahay calaya korkayga wuxuu ku leeyahay an usalliya inaan u tukado ow amase asuuma aan u soomo ow amase atasadaqa aan u sadaqa bixiyo wax unbuu markaa ku nadrayaa hadduu ilaah iyo caafiyo saasaan sameynayaa laba ragcadood oo sunan alle u tukanayaa sadaqaan bixinayaa neef aryan masaakiinta u qaybinaa intaan gowraco lix beri ama toban beri baan soomayaa waa nadar sharadgal ayaa la yidhaahdaayo waa qofku inuu ku nadro waxyaabo waajibaad ah waxyaabo mataqaanaa cibaado ah isku laasimiyo marka nadarka sidiisaba nebigu wuu diidi jiray waa nahyi jaa-is ahoo waa laga fiican yahay inaadan nadarin ayaa wanaagsan haddaad mar nadartana waajib waa inaad markaa samayso yuufuuna binnadari wayakhaafuuna yowman kaana sharuhu mustatiira nadarkay oofiyaan buu dha subxaana watacaala waxay ka cabsadaan maalin sharteeda mustatiir ay muntashir ay tahay marka ay faafayso sidaa darteed baa nadarka xaalkiisu sidaa yahay wayalzamuhu wuxuu ku laasimayaa min daalika arrintaa maa yaqacu wixii ku dhaca caleyhi korkiisa alsmu magaca wixii aada magacawdo yaa lagaa rabaanayaa haddaad soon sheegtana soon haddaad salaad sheegtana salaad haddaad sadaqo sheegta sadaqo saasuu markaa noqonayaa walaa nadara nadar ma jiro oo laguma nadri karo fii maci fii macsiyatin wax macsiya ah wax ilaahay lagula caasinaayo nadar ma galo ka qowlihi qofka qowlkiisa uu yidhaahdo oo kale in qataltu haddaan dilo fulaanan hebel falilaahi calaya kadaa ilaa waxaasuu korkayga ku leeyahy waxaan ku nadray shan maalmood inaan u hebel haddaan dilo kaasleeder ma galo hebel haddaan dilo waxaan ku nadrayaa inta inaan sameeyo say u dilaysaa hebel waa macaasi ilaahay waa macaasi ilaahay xoolahaasaan u socdaa haddaan soo dhaco oo caawiya ii suura gasho inaan soo xado ilaah waxaan ugu nadray inaan afar beri soomaa tiri idab daro soo ma aha iyo akhlaaq xumo sidaa darteed ayaa shayga nadarka uusan gelaynin haddii qofku uu ku nadro shay macaasi ah laba dhalo oo khamraan raba inaan caaba cabo haddaan labadaa dhalo khamro cabo waxaan ilaahay ugu nadray boqol dolar inaan sadaqaysto aydan waa narar macaasi ah shay waa kaasaa ah. walaa yalzamu man lazimayo annadru nadar calaa tarki mubaaxin shay mubaax ah oo ilaahay noo baneey ka tegitaankiisana laguma nadri karo ka qowlihi qofka hadalkiisi oo kale laa aakulu laxman hilib ma cunayaa tiri walaa ashrabu labanan caanana cabi maayo wamaa ashbahahu iyo wixii lamid ah haddii ilaahay saa saa ii yeelo waxaan ku inaan hilib cunin maa cuntid hilibka inaan caana cabayn maa cabtid marka shay noocaasoo kale ay wixii lamid ahna nader ma galo kitaabu alaqdiyati iyo shahaadaati aqdiyada waxaa loola jeedaa waa xukunka iyo shahaadaadka shahaadaadkana waa marag furka walaa yajuusu ma banaano an yelya in loo dhiibo alqadaa'a xukun ilaa man maahane istakmalad fiihi ay u kaamil noqotay khamsa khamsa casharata khasla shan iyo toban waxyaabood qofay taam u noqdeen maahine qof kale madax lagama dhigi karo ko alislaam waa inuu islaam yahay qof gaal ah madax ma noqon karo oo muslimiinta uma noqonayo walbuluuq waa qaangeer ilmo madax ma noqon karaan ama xukunka looma dhiibi karo ama maxkamadda walcaqlu waa inuu qofku caqli yahay nin jinool ah maxkamadda fadhiisisay si waxuu kala xukminaya say dadku meesha u fadhiya u kala xukminayo uu sacab iyo foor isku dhufanaa soo maa waar iga kala taga xafiiska iga baxo leeya fulo qonful iyo fur isku saaraya marka saa darta qofku haddii uu majnuun yahayna lagama dhigi karo qadaha looma dhiibi karo walxuriyatu xuriyad inay markaa jirto xuriyad macnaa qofka addoonka ahna waa la mid waaldukuuratu waa raganimo waa inuu dakar yahay qofka qof naag ah maxkamad looma dhiibi karo ama xukun iyo qado waalcadaalatu waa inay cadaalad jirtaa cadaalad qof faasiq ah oo aan caadil ahayn asagana xukun looma dhiibi karo wa macrifatu alaxkaami alkitaabi waasunnati waa inuu qofku garasho u leeyahay axkaamta kitaab axaadiista axaadiis maba yaqaanba kutubna maba yaqaanba arti arti kutala la yihahdaa waxyaabahan qawaaniinta ah oo bari iyo galbeed laga keenay yuu xifdisan yahay kaasuu aada u yaqaanaa qodobka afartanaad xeerkiisa waxaa keerkiisa saasuu leeyahay waxaad umaleysaa suu usoo bartay le faatixad ma aqraaba leedaa ninkan laba aayad iyo laba xukun iyo laba diin ma isku toosin karo aayadda qur-aanka markuu akrinay wuu qalloocinayaa sida madax badan la arkayba ayad qur-aan waa inuu akriyo si kalo meeshii kor jirtana hoosuu keena meeshii hoosna wuxuu keenaya ilaa lama soo barinba dadkii wax soo bartay oo wax soo baray maba ahaynba dad diin iyo iyo waxa leh marka ninka noocaas oo kale oo kitaabka iyo sunnada axkaamtooda aan aqooninna looma dhiibi karo qodaha iyo xukunka iyo wal ijmaac ijmac waxaa la yidhaahdaa meesha ay ku jamcaan culimada masale laisku qabtay masaladii waxay leedahay ijmaac meelay culimmadu u badan yihiin ay ku jamceen walikhtilaafi iyo ikhtilaafka inuu yaqaano wa turuq alijtihaadi marbaad xadiisna weynaysaa ayadna weyneysaa ijmaacna aada weynaysaa maxaa samaynaysaa marka waa inaad ijtihaad samayso ijtihaadka aada samaynaysa naftaadii hawadaada maaha laftigeeda waa inaad duruq lahaataa wax u dhow waa inaad heli kartaa nas u dhow oo soo dhoweyn kara waa inaad heshaa haddii mid la dul saaray aada weyso ijtihaad baa la yidhaahdaa iyo wa arafin qeyb oo min lisaani alcarabi eh, carabiga luqadiisa kamid ah waa inuu yaqaanaa qofka qeyb waa inuu ka yaqaanaa maa inuu faransiisi ingiriis la daldalo waa inuu carabiyadana wax ka yaqaanaa waa dhibka maantana haysto waxyaabaha kalifay khudbada in dadka kamid lmaalihan loogu akriyo ama english saawaxili ama carabigi waxaad maqlaysaa dadka marka carabiga lagu akriyanayo lagu akrinaayana waa hurdaayaan luqada kale markuu imaamku u bedelana way soo wada kacayaan oo ducfina ku jira waa waa liidnaan afka carabiga waa lagama maarmaan qofka muslimka ah qeyb wax un waa inuu ka fahmi karaa luqada carabiga una yaqaani karaa wa tafsiiri kitaab اllaahi tacaala qofku waa inuu xaakimka noqonaya aqdiyaha loo dhiibayay xukunka waa inuu yaqaanaa tafsiirka ilaahay kitaabkiisa subxaana wa tacaala qur-aanka ah waana fasiri karaa haddadan tafsiirka qur-aanka aqooni maxaa wax ku xukminaysaa xukunka islaamka ama adduunka loogu talagal in wax lagu xukmiyo waa kitaabka qur-aanka ka labaad waa sunnada nebiga sala allau alayh wasalam fain tanaactum fi shayin faruduuhu ilى اllahi wالrasuul ya ayuha aladiina aamanuu aiicu llah wa aiicu rasuul intaasoo dhan maxay tilmaamayaan waa in qofka kitaabka ilahi uu usoo noqdo subxaana wa tacaala wa tafsiiri kitaabi illaahi tacaala wa an yakuuna qofka qaadiga noqonaya aqdiyaha loo dhiibahayo waa inuu yahaadaa samiican mid wax maqlaaya wa basiiran mid wax arkaya wa kaatiban mid kaati wax qorhaya oo mutayaqadan mid mutayaqad ahoo baraarugsanoo oo xeel dheer inuu markaa ahaado wa an yakuuna samiican hadduu dhagool yahay ka war wixii loo sheegayo lagu xukminayo ma maqlaayoba qofaa u imaanaya walaalow dhibkaasaa haysta hebel baa saasaa ii galay ka maba maqlaayoba si wuxuu xukmina wa basiiran inuu yahay mid basiir ah mid aragti leh wax arkahay qofka agtiisa fadhiya xukunka raba in loo qaado maba ujeedaba dhinacan muu ka fadhiyaa dhinacan muu ka fadhiyaa ma oga midi muu haystaa midili rabaa ma oga ya wa kaatiban iyo mutayaqadan inuu noqdo mid mutayaqad ah baraarugsan iyo mid kaatib ahoo wax qori karaa waxna ma qoro wax ma qoro maxaa la rabaa qof markuu hadlaya aad sii qorato ninkan wamaba qoraba muxuu sameynaa mar kale kaatiban mid kaatib oo karaani ah oo wax qori kara mid wax akrin kara lama dhihin mid wax qori kara macnaha waayo qof kastoo wax qori kara waxna u akrin karaa qof kastoo wax akrin karaa wax ma qori karo meeshaa u qof kastoo kaatib ah wax qori kara hee wax uu aqrin karaa qof kastoo laakiin wax akrin karaa wax ma qori karo ma ciyaal dugsiley ah oo qur-aanka la baray afar iyo toban iyo boqolka wuu xifdiyey laakin wax ma qori karo ciyaalka taasaa ah marka waxay saacidaa macalimiinta qur-aanka inay ku dadaalaan ciyaalka inay kitaabada baraan hingaada in la baro ilmihii hore khaasan idinka qur-aanka waxaa idiin fududay mataqaaniin waxaa idiin fududeeyiin gaada waxaa idiin fududeeyey mataqaanaa qoraalka ciyaalkeena hadda kutub iyo qur'aan kutub qur-aan u wataa bas dugsiga waa la geeyey macalinkaa lacag fadhiisayaa acuudu billah wuxuu uga bilaabaa suurata faatixa birbinaas kor buu ka yaqaanaa saas haddaad usoo kala aad dhahdo ma yaqaan meelay ku qoranta marka dhibaato badan waay taasna marka inuu kaatib ahaado wayustaxabu waxaa la suneeya an yajlisa inuu fariisto qaadiga fii wasadi اlbaladi beledka bartamihiisa fii mawdicin meel oo baarisin linnaasi dadka u muuqata walaa xaajiba lahu duunahum aana laga xijaabaynin la hor istaagaynin walaa yaqacudu ma guntis maayo lilqadaa'i xukunka fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa waa in meel uqaas ah loo sameeyo macnaha wayastaxibu an yajlisa inuu fariisto la fadhiisiiyo qaadiga fii wasadi اlbaladi beledka wasadkiisa fii mawdici baarisi linnaas meelay dadku gaari karaan u muuqataa walaa xaajiba lahu wax ka xijaabaya qaadigana duunam sukadooda uusan markaa jirin walaa yaqacudu lilqadaa'i fi lmasjidi meeshaha inoo joogto wabilahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala aclam